imtixaamayaa erey erey keliya sil bayna almufradi waaljamci waxaad isku xidhaa mufrad kastiiyo jamac kasta oo isla isla doono mustashfa waa qayb su-aasha waxaa weeya mufradka waaxid mustashfa waa dhakhtarka isbitaalka waxa weeye ba'daa markaa ayaa jamceeda mustashfayaat dhakhtaro ama isbitaallo talabaad waxa way shirka sharikatun waa shirkad combany waxa weeyaan markaa jamiciisuna waa jiimko waa sharikaad ta saddexaad waa tiflun oo ilmo yar ah waxa weeye jamiciisuna waa halka alif ku qoray waa atfaal oo carruurtii ah dabaqun waa saxan waa nambarka afraad waxa weeye jamiciisu zaa'idoo halka qoranta adbaaq oo suxuunti ah jaamicatun waa jaamicadda wax lagu barto ee kuliyadda waa markaa waa nambarka shanaad waxa weeyaan daalka jaamicaad jaamacado sadiiqun waa saaxiib waa nambarka lixaad haadu halkay ku taalla lala dooranaya asdiqaa saaxiibo kitaab waxa weeyaan nambarka toddobaad waxaa jamciisuna noqonayaa halkay ku taallo muxuu ahaa wowgu kutubun wakaa jamci haddaad saxdo toddoba derajaad leedahay adaana iska saxaya qaybta labaad da calaamata qalad cala alkelimati alghariiba kelmadda kugu cusub calaamadda qalad saar ee aanad hore kuu soo marin ama meelii hore waa asiyaaxa asibaaxa baa u horraysa waa dabaashi alfuruusiyatu waa fuulitaanka fardaha jamcu dawaabic waxyaabahan farshaxanka oo la ururiyo alcumra cumradu waxa weeye soo cumraysiga lagu soo cumraysto xaramka iyo masjidilxaraamka iyo kacbada laba waa majallatun waa jariyad ugu yaraan weeggii mar soo baxa ama bishii saxiifatun waa jariyad maalin walba soo baxda qiraa'atun oo akhris wax la akhriyo kitaabunna waa wax lagu qoro sawdaa mid madow haadi'un mid deggen oo xasiloon khadaraa'a mid cagaaran axmara mid casaana arbaca dawiilun mid dheer kabiirun mid weyn rixlatun socod iyo safar qasiirun mid gaaban khamsa dawaabic oo waxa weeye farsaxanadii aayaat waa aayaadkii qur'aanka ahaa qur'aan waa kitaabki waa qur'aankii ilaahay axaadiid axaadiid rasuulka oo kale waa erayadeennu ku soo marray muxuu ahaa xiwaaraadkii iyo kulle wixii kugu cusub erayadan waxaa gacni hore u arag lix mudiirun waa maamule mushkilatun waa dhibaato jirta oo yacni xal u baahan ustaadun waa macallin sadiiqun waa saaxiib qaybta toddobaad waxa qaryatun waa magaalo yar oo daabiyada madiinatun waa magaalo weyn oo caasimada suuqun waa suuq wax lagu kala gato ama wax lagu kala iibsado qitaar waa tareen ereyadaas oo kale waxay kugu cusub yacnihii hadday mid kugu cusubay jirto iyadana toddobaa lagu qaadanaya lagu helaya markaad saxdo qaybta saxdo waxay ah, akmil aljumala bilkalimaati ataaliya jumlada halkaa ku qoran ereyada halkaa ku qoran meelaha bannaan ku buuxi jumlad walba erey baa ka maqan ereygiisiina qaybta horuu ku jiraa oo lix eray baa halkaa kuu qoran lix jumladood baa ka dambeeya midba meel baa ka bannaan midba meeshiisa dhig jumladu waxau ustaadun macallin jamciyatun waa urur tastaqriq waxay qaadatay weeye oo muddo intaa le intaqalat waxay u guurtay janaaxun waa garab iyo dhinac qayb haalin waa shay qaaliya lixdaa erey ku kala buuxi marka halkaa asharikatu ilaa judda halkaasaa kugu qoran waxaad soo qaadanaysa ereygaa tantaqil ama intaqalad maan jeeda intaqalad waxa u guurtay u wareegtay asharikatu shirkaddii oo ay degtay ilaa judda magaalada jidda la yidhaha degtay taa halkaasa u soo qaaday qaybta labaad waxaa kuu qoran kam arixla baa kugu qoran waxaad soo qaadanaysaa markaa ereyga a tastaqriqu kam tastaqriqu arixlatu saacada iyo muddo intee laba socdaalkani qaadanayaa maalan iyo safarkani qayb saddexaad waxaa kuu qoran ana fi ljaamica waxaad markaa soo qaadanaysaa ustaadun ana ustaadun waxaan macallin ka ahay filjaamicati ma wax ka baraa qaybta afraad ayu takhtaariina aya takhtaariina baa kuu qoran aya ereyga jamciyaad soo qaasa meeshaa gelaysa aya jamciyatin takhtaariin ururka aad doonaysa inaad ka mid noqota waa ururkii qaybtan saddexaad waxaa thawbun haadaa thawbun baa halkaa kugu qoran waxaad soo qaadaysaa ereyga lahaa haalin waxaa unsa markaa waa thawbun haali waa maro qaali oo lacag badan waxaa halkan kugu qoran haadaa asaxaafa baa kugu qoran meesha bannaan waxaad gelinaysaa ereyga janaax haadaa janaaxu asaxaafa waa garabkii ee warbaahinta ثaaniya ataraakiib wanaxwu waxaan imika qaadanaynaa jumlooyinkii naxwadii ayaynu qaadanaynaa waxa weeye oo waa qaybtii labaad ee imtixaanka saxix اlakhطaa waxyaabaha khaldan sax adugu alatii taxtahaa khad khaladaad waxaa jira erayada xariiqa la hoos mariya khad xariiqa ku hoos yaal khalad baa ku jira xagga naxwada ah khaladka adugu sax kuntu saciidu fi اlciraaq kunta kunta saciidu fi اlciraaq ayaa kuu qoran waxaad ahayd mid ku farxsan nolol raaxalana ku nool markaad ciraaq joogtay halkii qalad ku jira ereyga saciidun waa khabarkii kaana in la kordha bay ahayd waa la guday marka waxay ahayd in la idhaha kunta saciidan fi lciraaq talabaad waxa weeye intaqala asharikatu ilaa judda waa ama jidda eryadaa jadda eryadaa magacyada waa la cabiraa xagga xarakada jiimka waa tahay markaa imaka intaqala waxaa la hoos dhiga xariiq in khalad khalad buu tilmaamayaa khaladkaas waa maxay ficilka ama haddii waxa ka goontaa u taaniis asharika waa dhadig intaqalat in la yidhahdo hayd intaqalat ishirkatu ilaa jadda ka saddexaad waxa hal macahu aljinsiyatu alyamaniyatu yaa moxamed waxaa la yidhi hal macahu ma sitaa aljinsiyatu alyamaniyatu dhalashadii yamaneed yaa moxamedu moxamedow afcariga marka saa la yidhaahdo saa la iskuma xidho waxaa la odhanaya hal macaka in la yidhahdo hal macaka aljinsiyatu alyamaniyatu yaa moxamed ma haysataa dhalashadii yamaneed maxamedow ila nidaa baa ka dambeeya oo qofkan loo yeelayo ee la hortaagan baa lala hadlayaa haa'ib maahe marka hal macaka bay la ydhahda halkaasa markaa macahu leeyihi halkan waxaa kuu qoran tastaqriqu ah, arixlatu saacatan waaxida saaxidan waa saacatan waaxidan tastaqriqu waxay qaadanaysaa oo lagu sii jirayaa rixlatu safarka saacatan hal saac waaxidan keliya halkaa waaxidna khalad baa la hoos dhigay khaladka loo sigo agga craabta ku jira agga naxwuhu ku jira waa maxay tastaqriru saacatan waaxidan saacad keliya marka khaladkaasi muxuu yahay waa in mu'anas laga dhigay saacatan waaxidatan saacad keliya lakiin mudakar baa laga dhigay saacad keliya innaga waa isku mid laakiin luqada carbeed sax kumaaha saacatan waaxidatan saacad keliya inagu saacad keliya mudakar iyo mu'anas ma leh iyaga laakiin waxa wey saacatan waaxidatan saacad qura in la yidhahdo ilaan saacatan waa mu'anas sinaaci ah oo majaazi ah yani majaazi idhaahdo aan xaqiiqi ahayn khamsa waa qaybta sa waa ladaya maktabatun kabiiru waxaan leeyahay maktabad weyn oo kutubitaal kabiir qalad baa ku jira qaladkaas waa kii hore oo kale ladaya maktabatun kabiiratun in la idhaha ba ahayd lakin maxa la kabiiru weyn mid weyn maktabad weyn weeyaan muanas laga dhigayahay talixaad waxa yaa zaynabu aya jamciyatin takhtaar zaynaba jamciyadda aad dooranaysa ad ka mid noqotaa waa tii takhtaar khalad baa ku jira khaladku muxuu ku jiraa mu'anas weye zaynab in la idhahda aya jamceetin takhtaariina yaa zaynab taad doonanaysaad xolanaysaa waa takhtaariina lakin maxa la yidhi yaa zaynab aya jamciyatin takhtaaru lagu dhahaa saa yaa moxamed aya jamciyatin takhtaar jamciyaddaad dooranaysaa waa ti takhtaariina la ahayd qaybta saddexaad waxa weeye hal sharibta alqahwa ma cabtay bunkii maya maa sharibtuhu maan cabbin marka khalad baa la saaray khaladkaas waa maxay waxa weyaan ha'daa la saaray waa maa sharibtuhaa inuu idhaahdo ilaa alqahwa waa mu'anas oo ta baa ku jirtay akmil waxaad dhammaystirtaa hariyada soo socda biwadci اlkelimati saxiixati mima bayna alqawsayn meelahaa bannaanee dhibicuhu yaallaan kelmadda ku habboon labada xagga dambe yaalla labaa yaalee tasaxda aasaar waxaa halka qoran jadda madiinatun jiddan baa halkaa qoran waa magaalo aad intaasaa qoran halka halkaa jamiilun iyo jamiilatun baa ku qoran keebaad qaadanaysaa inaga waa isku mid qurux badanunba inagu nahnaa laakiin jamiilatun iyo jamiilun jamiilatun baad qaadanaysaa waayo madiinatun bay ahayd ha jidda madiinatun jamiilatun jiddan waa magaalo aada u qurux badan markaa jamiilatun baa la qaadanaya oo mu'anatha adhabu maca usrati ilaa albaxr markaa eeg halkaa waxaa ku qoran ashaaطi'i iyo shaaطi'i labadaba waa xeeligii qooriga badda keebaad qaadanaysaa haddaba waxaad qaadanaysaa kabilaa asha ah ee dambe sababtoo ah maxay mudaafuulihii alla baa ka dambeeya laba alla laysuma idaafeeyo dee waa ohanaya ilaa shaai ilbaxri lakin wayse ilaa shaai albaxri odhan mayse ilaa shaai ilbaxri ilaan mid allah ka dambeeye kaasaad dabeedna qaadanaysaa hal anta hunaa yaa faysalu markaas maa hal anta saciidatun saciidun labada erey baa qoran keebaad qaadanaysaa anta baa lagu yidhi anti laguma odhan dabeedna saciidun baad qaadanaysaa hal anta saciidun miyaad ku faraxsan tahay oo ay ku wanaagsan tahay ad jeceshahay hunaa halkan inaad joogto yaa faysalow faysalow ila mudakar baa kaa dambeeye eh, markaa saciidatun maqaadirs waa mu'anas aqra'u saacaatin taqriiban ba halkaa kugu qoran eh, waxaan akhriyaa aqra'u saacaatin markaa ma alaaata baad qaadanaysaa mise alaaa saacaatin labadaa waa sidaad keebaad qaadanaysaa eekada aqra'u alaaa mise alaaata alaaa baad qaadanaysaa oo mudakar ah. sababtu waa maxay cadadka marka waxaa la dhahdaa khayr qiyaasi baa kan la yidhahdaa kol hadduu alaaa ilaa tisca iyo intaa yahay markuu mudakar tiranayana mu'anaf buu noqdaa markuu mu'anas tiranayana mudakar buu noqdaa khilaafulqiyaas buu ku socdaa goor walba caks alqiyaas markaa saacaad waa mu'anas maadaama saacaad ay mu'anas yihiin waxaa la sameeyaa markaa waxaa la qaadanaya ka mudakarka ah odhan maysid alaaata saacaatin odhan maysid alaaata oo mudakarkaad qaadanaysa waayo waa caks alqiyaas markuu isagu mudakar wuxuu tirinaya hadduu yahay macduudku mu'anas buu noqonayaa cadadku mu'anas buu noqonaya hadduu macduudku yahay mu'anasna cadadkaa mudakar noqonaya markaa iminka macduudkii oo saacaadkii wixii la tirinayey ayaa mu'anas ah dabadeedna alaaa oo cadadkii tirada ah ayaa mudakar noqonaya haadihi carabiyatun kuu qoran khaun iyo saxiifatun waxaad odhan haadihi ma khaun carabiy baad qaadanaysaa mahaun baad qaadanaysaa aiifatun saxiifatun baad qaadanaysaa sababto waa mu'anas haadihi saxiifatun carabiyatu tani waa jarirad ku qoran af carabiga anaba halka qor alqiraa'atu markaa ma hiwaayatii baad odhanaysaa mise hiwaayatuka hiwaayatii baad odhanaysa ana wey qofku ana aniga hiwaayatii waxaan xiiseeyaan jeclahay alqiraa'atu akhriskaan asalkayguma jeclahay kaasina haddaad saxdo lix baad leedahay muxuu ahaa derajo haalian alqiraa'a imika waxa weeye qaybtii saddexaadoo waa akhris waana imtixaankii iqra' ilfiqra tudcan soo socda akri uma ajib ku jawaab binacam ku jawaab nacam si aad ugu jawaabayso waxa weeye ila imtixaanku waa taxriiri waa la qorayaa calaamata sax baad meesha dhigaysaa ow bila ama maydhe si aad ugu jawaabaysana waxa weeye calaamata qalad baad dhigaysaa ibraahiimu ninka la yidhaha daalibun waa arday fi ljaamicati jaamicadda ayuu wax ka bartaa wa ukhtuhu walaashii faatimatuna daalibatun waa ardayaed filjaamicati ba iyaduna dhigataa aydan sida oo kale su isaguma jaamacadda ugu jiro ibraahim ibraahim yadrusu wuxuu bartaa oo wax ka dhigtaa fii kuliyati tarbiya kuliyada yani educationka iyo tarbiyada oo ah macalinimada iyo inta badan macalimiinta soo saarta wa ukhtuhu walaashina tadrus waxay wax ka barataa fii kuliyati alhandasa kuliyada injineernimada laga barto injineerinka lagu barto ibraahim ninka la yidhaahdo ladehi agtiisa waxaa yaalla hiwaayaatun waxyaabo uu xiiseeyo oo inuu qabto uu jecel yahay kaiiratun oo fara badan ayuu jecel yahay hawlo badan iyo shaqooyin badan yuxibu riyaada ciyaaraha wuu jecel yahay kala duwan walmuraasalata wuxuu jecel yahay waraaqaha la isugu diro had iyo jeer iminka waxaabaan imailada iyo la yidhaahdo iyo boosta iyo waxaa taana wuu jecel yahay walqira'ata akhriskana wuu jecel yahay wa faatimata ladayha hiwaayaatun qaliila iyadu in yar waxyaabahay jeceshahay wax badan inay wada qabato ma doonayso hawlo gaaroo kooban bay jeceshahay tuxibu lqira'ata akhriska way jeceshahay walaa tuxibu riyaada ma jecla iyadu ciyaaraha ma jecla ka qayb gasho wasafara socodka iyo talxiiska iyo waxaana ma jecla iyadu qiraa'ada iyadu jecesha ibraahim yadrusu aiba baa lagu yihi ibraahim wuxuu bartaa caafimaadka taa qalad baad ku qoraysaa ilan waad soo akhridayoo tarbiyaduu baranayey faatimatu tadrusu alhandasa injineerinkay barataa taasi waa saxo waad saxaysaa ibraahim yuxibu almuraasala wasafara labadaba wuu jecel yahay taana waad saxaysaa haddii wuxuu ka reebay uun ariyaada laakiin maya taa waad qaldaysaa waxa weye wuxuu jeclaa alriyaada walmuraasala walqira'a buu jeclaa markaa muraasaladii buu ku soo daray mid kaloo qaldanna wuu ku soo daray dabeedna waad qaldaysaa sababtu waxa weeye saddex ayuu jeclaa saddexdii muu wada qorin tu-aan ku jirana uu ku soo daray faadimatu ladayha hiwaayaatun kaiira waxyaabo badan bay faadima jecesha xisaysaa inay qabato shaqooyin badan taasina waa qaladoydu qiraa'adu may jeclayd ibraahimu aalibun ibraahim waa arday wa faatimatu faatimana mudarisatun waa macalimad taana waad qaldaysaa labaduba waxay ahaayeen laba arday bay ahaayeen faadimatu tuxibu lqiraa'a faadima akhriskay jeceshahay taana waad saxaysaa ibraahim yuxibu riyaada ibraahim wuu jecel yahay ciyaaraha wuu jecel yahay ciyaarta waad saxaysaa taana alwaxdatu ahaaliثatu cashara casharata ahaaliثata casharata waa jabtarka saddex iyo tobnaad wuxuu ka sheekaynayaa assafaru socodka socdaalka iyo ku saabsan haddaad socdaal gasho iyo wixii ku saabsan buu ka hadlayaa alxiwaaru alawal waxa weeye wada sheekaysiga koobaad undur eeg wastamac dhegayso wa acid ku celi almuwadifu ninkii shaqaalaha ahaa waa shaqaalo dawladeed weliba oo weliba dadka shaqooyinka haya maaragtay yaro sare ay khidma wuxuu yidhi maxaan kuu qabannaa adeegaad u baahan tahay waa maxay qof baa u soo gelaya musaafira markaasuu leey kii shaqada dawladda u fadhiya xafiisku ay khidma adeega aad u baahantahay iyo shaqada aad u baahantahay lagu qabtaa waa maxay almusaafir ninkii socotad ahaa baa yidhi ladaya xajzun waxa ii xaniban anu waxaan haystaa xanibaad ilaa judda waxaan idhaha buukinka iminka la yidhaahdo oo ah yacni in qofka lagu sii qoro xilligaasi inuu tegayo oo maaragta uu ku qorayo diyaaradda ayuu leeyahay xajun xanibaad iyo xayiraad ayaa iigu qoran diyaaradda tegaysa jidda wa uriidu ta'kiid alxajz waxaan doonayaa inaan hubiyo khayraadda iyo xanibaadda buukinka inaan ku jiro oo aan ku qoranahay wakhtiga aan maaragtay aan hore u qortay almuwadif shaqaali wuxuu yidhi hal ilxajzu khayraadda ama buukinka kuu qorani maca alkhuduud alsacuudiya maduulimaadyada diyaaradaha sacuudigaah khuduud yani sacuudiya yacnii duulimaadyada ee ay sacuudiga gudihiisa miya iyo diyaaraha sacuudiga iyo dalka yacnii sacuudiga almusaafiru wuxu laa maya huwa cala alkhuduud alindunesiya waxa weeye waa duulimaadyada iyo safarada loo baxayo indunusiya maaha sacuudiga gudihiisa almuwadif wuxuu yidhi ninkii shaqaalaha ahaa ayna tadaakiir ayna tadaakir tigidhadaadii mee maaragtay laguu gooyey inaad u socdaasho ee aada lacagta ku bixisay ilaa indunusiya aad ku tegeyso ee diyaaraddu ay ku jartay haadihi tadaakiir wuxuu hayay tadaakir waa kuwan tigidhadii tadkiratii waxay yihiin tigirka anu anu kaygii iyo tigirkaygii wa tadkiratu zawjatii iyo tigirkii xaaskayga wa tadkiratu ibni iyo tigirkii inankayga wa tadkiratu ibnatii iyo tigirkii inantayda afartaa qof baanu nahay afartaya tigirba waa kuwa oo waan buukin garaysana waktigaasaanu ku qoranahay noo hubiyo eg almuwadif wuxuu hi waa ayna jawaasaatu safar baasaaboroodii aad ku socdaalayseenna mae ilan tigirka baasaboor un baa lagu gooyaa almusaafir wuxuu yidhi haadihi hiy aljawaasaatu safar waa kuwan baasaboorradii socdaalkayguna waa kuwan ee dalkaygii yacni aanu u dhalayna aanu ka qaadanay almuwadif wuxuu yidhi ayna ta'shiiratu اlkhuruuj meeday fiisihii bixitaanku iyo ogolaanshihii fiisihii bixitaankuna mee ayuu yidhi almusaafir wuxu hadihi ta'shiiratu اlkhuruuj waa tan fiisihii bixitaanku wa hadihi ta'shiiratu اdukhuul ti aanu kusoo gallay fiisihi gelitaankuna waa kan aanu dalka kusoo gallay tii ka bixiduna iminka aanu baxaynaana waa tan labaduba ti aanu kusoo gallay horena waa tan tan aanu ku baxaynaana waa tan almuwadif wuxuu ihi alrixlatu raqam sabcamiya sabca wa sabciin rixladda duulimaadka aad ku qorantihin waa toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatan oo yacni duulimaad kastaa namber buu leeyay namberkaas waxa weeye aad diyaaradda aad raacaysaan namberkeeda duulimaadku waa toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatan tuqaadiru daa'ira diyaaraddu waxay tegaysaa asaacata haaliata fajr saddexda aroornimo ee waa beriga ka hor ayay duulaysaa saddexda aroornimo saddexda aroornimo waa beriga ka hor ayay duulaysaa oxdur ama saddexda habeennimo dhe saddexda habeennimo ayay kacaysaa oxdur ilamadaar waxaad timaadaa eeriboodka iyo garoonka diyaaradaha kaalay qabla saacatayn laba saacadood ka hor waa inaad markaa joogtaa kowda waa inaad joogtaa laba saacadood ka hor marka la idhaahdo waa inaad joogtaa saddexday duulaysaa kowda iyo labadaa dee ka horeeya saddexday kacaysaa laba saacadood ka hor kowda waa inaad soo xaadirtaa kowda habeennimo eerboodka kaale almusaafir wuxuu yidhi kii socotaa shukri waad mahadsan tahay warbixintii waad isiisay aan u baahnaa almuwadif wuxuu yidhi rixlatun saciida safar wanaagsan baan kuu rajaynaya inaad ilaahay safar nabadeed oo raaxa leh oo nabadgeliyo aad bahdo alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamac dhegayso wa acid horta eeg marka hore sawirada marka labaad maqalka dhegayso marka labaadna aduu ku dhawaqo ku soo celi almusaafir wuxuu asalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaato addaabidu sarkaalkii meesha haysta baa yidhi wa calaykum asalaam idinkana nabadgelyo dushiinna ha ahaato ahlan wasahlan soo dhowow jawaasu safarin min fadlik waxaan kaa doonayaa baasaboorkii socdaalkaaga waad mahadsantahay ii dhiib almusaafir wuxuu yidhi haadaa huwa jawaasu safar waa kan baasaboorkii socdaalka iyo safarka aan ku gelay الضابط سركالكي با هل انت ماليزي ادو من ري ماليزي ابا تهي المسافر لا ما انا كشميري انا من كشمير iyo meesha u dhaxaysa hindiya Pakistan ku dhashay baan ahay u dhashay halka الضابط سركالكو هل انت قادم للعمل ما waxaad u timid dalkan inaad shaqo ka hesho المسافر لا ما صف انو shaqeynaan ka shaqeysto oo mayman ana qaadimun li ziyarati wal umra inaan dalkana soo booqdo xaramkana aan ku umreysto uun baan u yimid anigu nin shaqo doona ma yihiin almusaafir eh, adaabit wuxuu yihi sarkaalkii eh, airbortka waa ninka haysta meesha kam yowman satuqiimu huna imise ceshaad joogaysaa magaaladan maka adaabit wuxuu yihi ninkii eh, almusaafir baa yidhi alaaثata asaabic taqriiban saddex wiig oo dhadhow ama waxyar ha ka dhinaadaan taqriiban haddii la idhahdo ama waxyar ha dheeraadaane meelahaa saddex wiig ayaan joogayaa bu adaabit wuxuu yihi ninkii sarkaalkaha ayna satuqiim halkeed degaysaa meeshaad degaysaa waa meelma ee aad ku socotaa ee aad ku degaysaa almusaafir wuxuu sa uqiimu waxaan degi doonaa fii funduqin qariibin min masjid xaraam hotel hurdo ah oo u dhow masaajidka sharafta badan adaaba sarkaal wuxu uhi qaamata ayiba waxaan kuu rajaynayaa deegaansho degenaansho wanaagsan inaad ku noolaato intaad meeshaa degan tahay wa cumratan maqbuula iyo cumro ilaahay ka aqbalo labadaba in ilahay ku siiyo in sha allah haddii alla yidhaah almusaafir wuxu jazaka allahu khayra ilaahay wanaag ha kaaga abaalmariyo ducadaadii ducaysay alxiwaaru haali waa sheekaysiga saddexaad wuxuu undur eeg wastamac dhegeyso waacid ku celi almuwadif kii shaqaalahaba haddana yidhi ahlan wasahlan soo dhowow buu ku yidhi musaafirkii buu ku odhanaya almusaafir wuxuu yidhi faqadtu xaqiibatii shandadaydii baan waayey waa airboodkii wuxuu leeyahay shandadaydii baan waayey almuwadif shaqaale wuxuu min ayna anta qaadim xaggeed horta ka timid marka hore dalkeed ka socota almusaafir wuxuu yidhi ana qaadim min bangaladesh dalka le bangaladesh ayaan ka imi almuwadif wuxuu idhi ayna aljawaaz mee baasaboorkaagii wa ayna atadkira tikirkaagiina mee diyaaraddu almusaafir wuxu hada huwa aljawaaz waa kan baasaboorkaygii wa haadihi hiya atadkira waa tan tikirkaygiina waa kan almuwadif wuxuu ihi maa lownulxaqiiba shandadaad aad weyda midabkeedu sidee buu ahaa midabkee buu ahaa almusaafir wuxu lownuhaa aswad shandad midabkeedu wuu madooba shandad madoow bay ahayd almuwadif wuxuu ihi hal haadihi xaqiibatuk shandadani shandada adimata baadida marka hore iyagaa hayey markaasuu midabkeedu waa sidee markaasuu midabkeedu madow buu ahaa shandadaadi haddaba tan ma tahay buuri almusaafir kii socotada ahaa baa yidhi nacam haa haadihi xaqiibatii tani waa shandadaydii almuwadif wuxuu yidhi maadaa fi lxaqiiba shandada maxaa ku jira almusaafir fi lxaqiibati malaabis maryaa iigu jira almuwadif wuxuu yidhi iftax ilxaqiiba shandada fur aan eegne almusaafir wuxuu yidhi nacam waa yahay nacam waa yahay haadihi xaqiibatii waa tan shandadaydu eeg yacni weeye imaka waxba kuma jiraan waxaan dharka ahayn eh, almufradaat almufradaat waxaan imaka soo qaadanaynaa erayada ayaan gaargaara marka hore jumlooyin bay ahaayeen erayada inagu cusub baan soo qaadanaynaa meesha inoogu soo kordhay alcardu soo bandhigii undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi maxaynu meeshan ku soo barana erayaa yaftaxu wuu furayaa yuqiimu halkanuu degan yahay yuqaadiru wuu tegayaa yafqidu wuu waaye markuu alaab iyo wax lamid ah qofku waayo tadkira waa tigidhka diyaaradda lagu raaco tadaakir waa iyagoo jamcoo tigidha weeye almataar waa airboodka funduq waa hudheelka hurdada xaqiiba waa shandada alkhuduud sacuudiya waxaa weye khuduud waa waa duulimaadka waa dhabbooyinka hawada mara la yidhaha khuduud la yidhaha alkhuduud aljawiya wadooyinka hawada mara alkhuduud asacuudiya waa dhabbooyinka sacuudiga duulimaadka alkhuduud alindunuusiya dhabbooyinka yani hawada mara ee andanuusiya u socda taashirat اlkhuruuj waa fiisaha bixitaanka taashirat اdukhuul waa fiisaha soo gelitaanka qaadimun waa mid yimid oo soo galay dal buu yimid aلsacuudiya waa dalka sacuudiga malesia waa dalka malesia kashmir waa dalka kashmir ee gobonimo ah indonesia waa dalka indonesia bangaladesh waa bangladeshiyaduna kuwaasina waxyaabaha inagu cusbay aynu ku soo marray mufradaadka atadriib alawal iminkana waxa weeye waa layliskii koobaad sil bayna almufradi waaljamci waxaad xidhiidhisaa mufradkii jamca xidhiidhi oo waa maxay mufradkii jamcaasi tadkira waxa weeyaan waa tigirka marka haddaba maxaa haddaba jamciisu yahay waa nambarka koobaad haada waxa ku qoran baa ku qoran tigidha halkaa ku qoran jamciisu waa kaa laba shahrun ayaa halkaa inoogu qoran nambarka labaad jiimka waxaa ku qoran ashhurun jamciisu waa ashhurun saddex waxaa inoogu qoran saxiifatun waa jariirad waxa markaa inoogu qoran daalka suxufun jariirado waxaa inoogu qoran afar jawaas oo baasaboor ah waxaa inoogu qoran alifkana jawaazaad oo baasaboortiski ah waxaa halkana ku qoran khamsa usbuuc waa wiig waxaa ku qoran wowga asaabiic jamciisuna waa asaabiic lixda waxa inoo qoray yoom maalin waxa inoogu qoran ba'dana ayaa maalmo yacni saa isula doono buu ku yidhi atadriib athaani waxa weeye layliska labaad ikhtar alkelima almunaasiba waxaad doorataa kelmadda meesha ku habboon waxa weeye yuqiim wuxuu degan yahay halkaa funduq iyo maktabaa ku qoran keebaad qaadanaysaa maktabadda lama dego fii funduqin yacni wuxuu degan yahay hotel hurdaah filxaqiiba halkaa waxaa ku qoran tacaam shandada cuntaa ku jirta jawaazu safarna halkan ay ku qoran tahay jawaaz safar baad markaa qaadanaysa fi alxaqiibati jawaazu safar waxaa ku jira shandada safarkii jawaaz muxuaha baasaboorkii socdaalka tuqaadiru daa'ira ba halkaa ku qoran albeyt almadaar tuqaadiru way ka tegeysaa addaa'iratu waxay ka duulaysaa ka tegeysaa almadaara airboodkay ka duulaysa madaarkaad qaadanaysaa lown xaqiiba halkaa ku qoran tawiil iyo aswad yacni midabka shandadu aswad baynu qaadana markaa waa midab dheer midab dheeri ma jiriyo gaaban aswad يعني waa madow افتح hadihi fur asaac saacadan fur mise alxaqiiba xaqiibadda fur furitaan hadii la ihahdo oo wax gudale oo la kala bixiyo markaa waxaad qaadanaysaa اftح alxaqiiba fur التdريب الثالث sil bayna الكelimatayni labada eray isku xidh ee midna alif ku qoran yahay qaybta alifka midna qaybta ba'da ku qoran yahay litusbixaa si ay u sameeyaan tacbiiran munaasiban hadal macna leh oo habboon bay samaynayaan waxa weeye qaybta koowaad rixla halkaa ku qoran haddaba tajiimka la dooro waxaa tahay rixlatun saciidatun safar raaxa leh iqaama nambarka labaad weeye maxaa loo geynayaa iqaamatun طayibatun waa degenaansho wanaagsan talaata cumratun baa inoo qoran ba'da qaado cumratun maqbuulatun cumro la aqbalo oo ilaahay aqbalay arbacata ashiira baa inoo qoran waxaa qor alifkana dukuul tashiratu dukhuul fiisihii soo gelitaanka mufradaat idaafiya halkana waxaa inoogu qoran erayo dheeraad ah erayo dheeraada oo aan ku soo jira xawaaraadkii alcardu soo bandhigii undur eeg wasamac dhegayso waacid ku celi halkan waxa qoray shamaal waa xagga waqooyi januub xagga koonfureed iyo sharqun xagga bari iyo qarbun xagga galbeed afarta jiho atadriib alawal kuwaasaa dabeedna tadriib laga samaynaya undur eeg ila suurati sawirka eeg wa akmil dhammaystir aljumlata jumlada bilkelimati اlmunaasibati kelmadda habboon dabeedna ku dhammaystir dabadeedna kelmadda habboon ku dhammaystir almasjidu masaajidku sharqa almadrasa u fiirso halkuu kaga yaal u fiirso masaajidku wuxuu xagga bari kaga yaallaa madrasadda madrasaddu waa ta dhexda ku jirta albeytu gurigu albeytu gurigu wuxuu ku yaallaa Eh, waxaynu almadrasa januub almadrasa ama shamaal almadrasa madrasadda waqooyigeeda waa xaggaa sare kaga yaala almataar eerboodku wuxuu ku yaalaa isaguna eh, asuuq baa ma ka horeysa asuuq suuqu wuxuu ku yaalaa eh, شرق شرق غرب شرق المدرسة غرب المدرسة دي غرب المدرسة وكاكي لحق البيت صور هذا سوير رك المدرسة المدرسة مدرسة waxaa ku taala waxa loo dhahay markaa januub shimaal al-madar shimaal al-madar iyada markaa imka waqooyi ka xigta war uu ka hoose yahay shimaal al-madar البيت almaaaru horta shimaal almadrasa buu ku yaala eh, wuxuu ku yaalaa januub almadrasa januub almadrasa madaarka waa kaa januub almadrasati buu ku yaalaa almadrasatu waxaa ku taallaa shimaal almadaar bay ku taallaa almadrasatu waxaa ku taallaa eh, januub albeyt bay kaga taallaa xagga koonfureed bay kaga taallaa almadrasatu waxaa ku taallaa sharqa almasjid harb almasjid masaajidka waxay kaga taallaa eh, galbeedkay kaga taallaa almadrasatu waxaa ku taallaa sharqa asuuq barigay kaga taalaa muxuu ahaa suuqana xagga bari bay ka xigtaa markaa taasina waa jihooyinkii atadriib athaani kanna waxa weeye layliska labaad akmil alfaraaq biljihati اlmunaasiba wuxuu leeyahay iminkana meesha bannaan waxaad ku buuxisaa dhinaca habboon dhinaca habboon ku buux markaa waxad ohanaysaa alurdun shamaala maka almukarama xagga waqooyi bay kaga taallaa bakistan waxaa ku taallaa sharqa maka almukarama bari bay ka xigtaa bakistan maka bari bay ka xigtaa assuudaan suudaanna harba maka almukarama dalka suudaan galbeed buu ka xigaa maka almukarama alyaman yamani waxaa ku taallaa januuba maka almukarama koonfur bay ka xigtaa urdun waqooyi bay ka xigtaa maka ayuu yidhi alurdunu marka waxaad ku buuxinaysaa shamaala maka almukarama waqooyigay kaga taallaa dalka urdun maka wuxuu ka xigaa waqooyi bakistaanna waxaa ku taallaa sharqa maka almukarama xagga bari bay ka xigtaa alyaman waxaa ku taallaa januuba maka almukarama xagga koonfureed bay ka xigtaa assuudaanna waxaa ku taallaa harba maka almukarama xag galbeed bay ka xigtaa taasina waa jihooyinkii ataraakiib naxwiya waxa weeyaan waa taraakiibta xagga naxwada iyo jumlooyinka xagga naxwada atadriib alawal tabaadal isu'aala wala jawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin ee adinkiiyo saaxiibka kamaa fi lmithaal sida tusaalahan ta almithaal ta waaxid hal anta kashmiiriyun aduma waxaa tahay nin reer kashmiira daaitini wuxu uhi laa maya ana malaysiyu anu waxaan ahay nin reer maleeshiya ah halkaa waxa qoran andonesiyu tashaadiyun labaasaa ku qoran hal anta adum waxaa tahay andonesiyun baa tahay laa maya ana tashaadiyun anuu andonesi ren ree jaada dalka jaad lagaa baan u dhashay halkaa waxaa ku qoran nigeria morotania baa dabeedna ku qoran hal huwa nigeriyun ninkan ma nin nigeriyaba waso laa maya huwa moritaniyun waa nin reer moritania libiya iran ba halkaa ku qoran hal hiya e, liibiyatun gabadhan ma gabadh liibiyad abaa laa hiya iraniyatun waa gabadh iraniyad ah asacuudiya ee halkaa ku qoran iyo e qatar hal saalixun sacuudiyun saalix ah. ma sacuudi ba laa huwa qadariyun waa nin reer gadara halkaa maxaa ku qoran alimaaraat albaxrayn ba haddan ku qoran hal saalixatun imaaratiyatun ma gabadh reer imaaraadaba laa hiya baxrayniyatun waa gabadh reer baxrayn ah hindi bangaladesh hal axmed hindiyun axmed ma hindi ba laa huwa bangaladiyun waa nin u dhashay reer bangaladesha atadriib thaani layliska labaad tabaadali su-aala wala jawaab maca zamili kama fi lmithaal iminkana su-aalahan iswadaarsada adiga iyo saaxiibkaa sida tusaalahan oo kale almithaal daa waaxid wuxuu yidhi maadaa fi lxaqiiba shandada maxaa ku jira daytinin wuxuu yidhi fi lxaqiibati malaabis shandada dhar baa ku jira waxaa markaa su-aasha dambe noqonaysaa maadaa fi lmadbakh maxaa madbakha yaal fi lmadbakhi adbaaq madbakha suxuun baa taal maada kalabaad waxa maadaa fi halaaja talaajada maxaa ku jira fi talaajati faakiha khudrad baa ku jirta alurfa ahaaf baa imkana qoran maadaa fi lurfa maxaa qolka ku jira fi lurfati ahaafun alaabbaa tal agab waa yani qalabkan maaratay sida sariirta oo kale sida rooga oo kale sida daaha oo kale sida kuraasada iyo miiska iyo waxaa ahaas baa ya qolka almaktabatu kutubun baa inoo qoran maadaa fi maktaba markaa su-aasha noqonaysa maxaa maktabadda yaal fi maktabati kutubun kutub baa ku jirta taala alxaqiibata daakir maadaa fi lxaqiiba maxaa shadada ku jira fi lxaqiibati tadaakir tigidho lagu dhoofayo ayaa ku jira maadaa fi sayaara maxaa baabuurka ku jira fi sayaarati qumsaan siyaaradda ama baabuurka waxaa ku jira shaaran atadriib thalith tabaadal su'aala wala jawaab maca zamiili kama fi lmithaal isweydaarsada weydiin iyo walcelin adiya saaxiibka almithaal daa waaxid ardaygii koowaad baa yidhi min ayna anta qaadim xaggeed ka timid daaitnin wuxuu yidhi ana qaadin min bangaladesh waxaan ka dalka la ydhaha bangaladesh waxaa markaa anti indunuusi aynoo qoran waasoo hal min ayna anti qaadimatun halkeed ka tiid baa laodhanaya gabadhii ana qaadimatun min indunuusiya indunuusiaan ka yimid halkan waa huwa malaysia qoran min ayna huwa qaadimun halkuu ka yimid huwa qaadimu malaysia maleesiyu ka yimid hiya asacuudiya baa inoo qoran min ayna hiya qaadimatun halkay ka timid baad oranaysaa markaa hiya qaadimatun min asacuudiya dalka sacuudiga ka timid axmed libiya halkan inoo qoran min ayna min ayna axmed qaadim halkuu axmed ka yimid huwa qaadim min libiya libiyu ka yimid min ayna faatima qaadima halkay ka timid faatimi hiya qaadimatun min mauritaniya dalka mauritaniya ka timid min ayna salmaan qaadi halkuu ka yimid huwa qaadi min tashaad dalka jaad buu ka yimid atadriib alraabic tabaadal isu'aala wala jawaaba maca zamiilik isweydaarsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibkaa kamaa fi lmithaal sida tusaalahaan ku qoran almithaal tusaale wuxuu noqday daa waaxid hal ilxajzu cala alkhuduud asacuudiya halka yacnii aad iska buukin garaysay ee aad u qoratay maduullimaadyada sacuudiga ah daatin wuxu uhi laa maya alxaju cala khuduud alindunuusiya waxa xajigii buukin garaynteedu halkan tegaya ee aan tiirka u goostay waa andanuusiya nigeria mauritania kuu qoran intan leeg weydiibu ku le hal ilxajsu cala alkhuduud annigeriya xajigaaga ama buukinkaaga iyo tiirkaaguma wuxuu u go-an yahay duulimaadyada u baxaya nigeria soo dhee laa maya alxaju cala alkhuduud almuritaniya ma waa duulimaadyada ku socda mauritaniya anuu ayaan raacaya malaysia bangaladesh taasaa ku qoran hal aj hal ilxaju cala alkhuduudi malaysiya eh, ma waxa weeyaan tikirkaagu eh, duulimaadyada wuxuu ku qoran u socdo malaysia laa buu odhanaya eh, laa alxaju cala alkhuduud albangaladeshiya maya waa kuwa ku socda diyaaradaha tegaya bangaladesh libiya tashaad ku qoran hal ilxaju cala alkhuduud libiya ma waxaa kuu qoran tigidhkaagu ma duulnimaadyada libiya ayuu ku qoran yahay sune laa alxaju cala alkhuduud atashaadiya mee waa duulnimaadyada ku socda dalka jaad qatar cumaan baa kuu qoran hal xaju cala alkhuduud eh, alqatariya ma duulnimaada qatar ku socdaa iyo qatar baad tegeysaa tigidhkaagu ma saasaa suuri laa maya alxaju cala alkhuduud alcumaaniya maya waa duulnimaadyada ku socda dalka cumaan ayaan tegaya tigidhkaygu u go yahay safar unbuu ka hadlayaayo wixii la xidhiidha oo waxa weeye markaa waxaa lagu waraysanayaa markuu tegayo eerboodka gudihiisii weeyaan atadriib alkhaamis waxa weeye makana waa layliska shanaad sil bayna su'aal waljawaab su-aashiyo jawaabta isle isku dar oo xidhiidhi oo labadan qaybood way isku dhex daadsan yihiin mid walba kiisa si marka aya khidma ayaa qoran halkan aya khidma maxaan kuu qabannaa shaqo maxaad u baahan tahay buuri markaasuu dabeedna eh, ayuu wuxuu jiimkaynu qaadanaynaa ladaya xajun alkhurduum waxaan haystaa tigid iyo buukin xaj waa buukinkee khurduum duulnimaad u socdaan raacaya hal ladayka xajun ma haysataa buukin ma haysta hore tigid mau goosatay buuri nacan buuri ladaya xajun haa waan haystaa tigid baan goostay meel waa ku qornay diyaaradda waa ku qornay hal turiidu taakiid alxajz ma waxaad doonaysaa inaad xoojiso oo aada hubiso oo minaad hubisa miyaad doonaysaa bogkaagii miyaad doonaysaa ayuu su-aashaas u weydiiyey wow way ku qorantahay nacam uriidu taakiid alxajzi inaan hubiyaan doonaya su ayna tadaakir ayna tadaakir meeday tigidhadaadii markaasuu dabeedna yidhi ayna tadaakir tibdha tigidhadii meeya waxay markaa ku qoran tahay iyaduna ta koobaad haadihiy tadaakir waa tan tigidhadiibu dabadniyi aan haystay diyaaraddu ayna ta haddana wuxuu yidhi ayna jawaasu safar mee baasaboorkaagii mee ayuu haddana su-aal weydiiyey kolkaasuu dabeedna yidhi هذا هذه جواز سفر جوازات السفر أين جوازات السفر بيقول ما ودور قفوا هذا الصعودة رسول ما باسابور هذه ما رسول هذه هي جوازات السفر وكم باسابور هذا يدي أين تأشيرة الخروج بيقول ماذا في سيه بحتان كذلك كبحيس بعض قاعدنا هذه تأشيرة الخروج واتن في سيه بحتان رسول أين تأشيرة الدخول ماذا في سيه هذا الكمر كورا شيء ee aad ku soo gashay imaantinkaagii hore waasuu dabeedna yidhi tadaada midba meel buu ku tuuray haadihi taashiratu dukhuul waa tan fiisi aan marka hore ku soo galay dabeedna wuxuu weydiiyey hal anta kashmiiriyun kashmiiriyun ma nin reer kashmiira baa tahay ayuu weydiiyey yaad waxa ku ohan laa maya ma ihi buu idhi ana maaleysiyu nin reer maleeshiyaa ah baan ahay haddana hal anta qaadimun lilcamal adugu ma waxaad u timid halkan ma shaqa aad u timid inaad ka shaqo ka hesho oo shaqadoon baa tahay siaad wuxuu qoray laa maya buui nin shaqadoona maihi ana qaadimun lilcumra waxaan meesha u imid inaan ku cumraysto haddana wuxuu idhi kam yooma satuqiimu hunaa imisaad halkan inaad joogto doonaysaa oo aad inaad ugu tala gashay inaad joogto ayuu dabeednayid waa halkaa xaad wuxuu qoray sawqiil khamsata ayaam shan maalmood baan joogayaabuu dabeednay wuxuu ihi eh, min ayna anta qaadim halkeed adugu ka timid buu idhi markii hore meeshaad ka soo kicintay muxuu ahaa bas ana qaadim min daka magaalada dhaka laydhaah ayaan ka imi dabeedna wuxuu idhi eh, maa lownulxaqiiba midabka shandadu muxuu ahaa dabeedna mimka waa lownuha asraq shandad buluuga bay ahayd buur wuxuu haddana imaadaa fi lxaqiiba maxaa ku jira shandadda nuunka fi lxaqiibati kutubun waxaa ku jira kutub baa ku jirta buur oo ay ugu jirta shandadda nambarka afar iyo tobanka wuxu hal haadii xaqiibatuka tani ma tahay shandadaadii miyay tahay kaafka halka qoranta wuxuu yidhi nacam haadihi xaqiibatii haa waa tan shandadaydii buu dabeednayin atadriib saadis waxa weeye kanna waa layliska lixaad dac asilatan lilijaabati taaliya waxaad u samaysaa su-aalahan iminka soo socda jawaabo u samee halkan wuxuu ku qoray dac liasilati lilijaabati taaliya halkan su-aalaha ku jawaabaha ku qoran laakiin su-aalihi adugu samee buuri haadihi hiya tadkiratii tani waa tigirkaygii su-aasha maxaa noqonaysaa hal haadihi tadkiratuka tani ma waxa weeyaan tigirkaagii waas odhanayaa haadihi hiy haadihi tadkira odhanayaa ayna tadkiratuka tigirkaagii mee haadihi tadkirati lownu xaqiibati akhdar waxaa odhanaya maa lownu xaqiibati midabka shantadaadu muxuu ahaa waas odhanaya lownu xaqiibati akhdar waa doog wuxuu odhanayaa hal macaka taashiratu dukhuul ma haysataa fiisihiisa oo gelitaanka waasna nacam ladeya taashiratu dukhuul baan haystaa ana qaadim min madinati اmunawara min anta min ayna anta qaadim halkeed ka timid buu odhanaya isagoo nin ana qaadim min almadinati اlmunawara ayaan ka imid su-aashaad samaynaysana waa taa hore fi lxaqiiba tadkiratun wajawaaz safar wuxuu odhanaya maada fi lxaqiiba bay su-aasha noqonaysaa sandada maxaa kuugu jira su odhanaya fi lxaqiiba tadkiratun wajawaaz safar waxaa ugu jira tigidhkii iyo baasaboorkii nacam ladaya xajun ila riyaad waxay markaa noqonaysaa hal ladayka xajun miyaad bookin garaysoo tigidh baad goosatay markaas odhanaya nacam haa ladaya xajun ilaa riyaad waxaan isu buuggeleeyey riyaad inaan u tago laa ana hidiyi baa kuu qoran hal anta baakistaaniyun aduma baakistaani baa tahay buu su-aal weydiinaya musa laa maya ana hindiyun anuu hindi baan ahay uriidu taakiid alxaji baa halkaa ku qoran hal turiidu taakiid alxaji ma doonaysa inaad hubiso buukinkaagii nacam uriidu ha uriidu taakiid maadaa turiid boodhne maadaa turiid musana uriidu taakiid alxaji inaan hubiyo buugkaygii maadaa anta qaadimun maxaad u timid asna ana qaadimun liziyaara inaan soo boqdaan yid meesha waxaad ku qoraysa tuqaadilu adaa'iratu asaacata haalihata casra waxaa odhanaya marka mataasu tuqaadilu adaa'ira goormay tegaysaa ay su-aasha noqonaysaa waxaa odhanaysa tuqaadilu adaa'ira waxay tegaysaa duulaysaa asaacata haalihata casran saddexda galabnimo ayuu dabeedna odhanayaa taasi waxa weeye markaa waa in muxuu ahaa su-aalihii la samaynayey mulakhaصu taraakiib intana waxa weeye taraakiibtii oo lasoo koobo wallahu aclam bisawaab wabilahi towfiiq